بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan qaadanaynaa saxaabiga lagu magacaabo jacfar bn abi aalib jacfar ibni abi aalib ayaan qaadanaynaa saxaabiga qiimaha badan waxaan ka soo baxnay qisadii cabdiraxmaan ibni cawf laqad ra'aytu jacfaran jacfar ayaan ku arkay fi ljannati jannada dhexdeeda jacfar ibni abi aalib ayaan jannada gudaheeda ku arkay lahu janaaxaani laba baal ayuu lahaa oo mudarajaani lagu dhoobay biddimaa'i dhiig wahwa masbuuqun asagoo sidqiyaysan oo ka dhiigahaya alqawaadima qawaadimta meelaha hore horaadkiisa asagoo masbuuq uu yahay uu dhiigahayo ayaan jacfar jannada ku arkay waa xadiidun shariif rasuulkaa sidaa yidhi munaasabadana waynoo imaan doontaa kaana fii bani cabdi manaaf kaana waxaa ku sugnaa oo ahaa fii bani cabdi manaafin reer bani cabdilmanaaf khamsa rijaali shan rag oo yushbihuuna rasuul allahi rasuulka shabahaya oo u eg sala allahu calayhi wasalam ashadda shabahi ekaashaha midda ugu daran xoog ugu eg rasuulka shan nin oo reer bini cabdilmanaaf ah ayaa jirtoo nebiga aada u shabahaysa kaana fii bani cabdimanaafin reer bani cabdilmanaaf khamsata rijaalin shan nin baa ku jirta oo yushbihuuna shabbahaya oo u eg rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalam ashadda shabahi ekaasha midda ugu daran xataa ina dicaafa albasari ilaa dadka aragtidoodu ay yar tahay kafiiran maa in badan kaanuu ay ahaayeen yakhliطuuna kuwa isku qalda bayna الnabiyi wa baynahum rasuulkii ayaga shantaanin iyo nebiga markay arkaan dadka araggoodu daciifo waxay ahaayeen in badan kuwa isku qalda shantaa iyo nebiga sala اllahu calayhi wasalam walaa rayba shaki kuma jiraan filayaa fii annaka adiga tawaddu inaad jeceshahay an tacrifa inaad ogaato haaulaa'i alkhamsa shantaa qofood shantaa qofood inaad ogaato inaad jeceshahay shaki kuma jiro alladiina kuwaasoo yushbihuuna shabbahaya oo u eg nebiyaka nebigaaga calayhi afdal الsalaam wa aska الsalaam korkiisa salaad mid fadli badan ha ahaatiiyo nabadgelyo midda u wanaagsanee u zakisan nebigaaga dushiisa calayhi dushiisa afdalu salaa salli iyo nabadgelyo tan u fadli badan wa askaa salaam salaam midda u tahiranee u fiican dushiisa ha ahaatee shantaa qofood ee nebigaaga u eg inaad jeceshahay inaad ogaato shaki kuma jiro ee fatacaala kaale kaalayna tacaraf calayhim aan dul istaagnoon aqoonsano yay yihiin shantaa innahum tirso ayagu waa abu sufyaan bin alxaar bin cabdilmuطalib wa huwa bnu wa isagu ibnu cami rasuul waa ina adeerkii rasuulka sala اllahu calayhi wasalam wa akhuuhu min aradaaca waana walaalkii xagga radaaca iyo nuugmadu ay ku walaaloobeen shantaa midka ugu horeeya waa abu sufyaan bin alxaarif abu sufyaan ibnu sakhr maaha waa abu sufyaan bin alxaarif bin cabdilmuطalib waa ina adeerka nebiga sala allahu calayhi wasalam waana la walaalo xagga radaaca iyo nugmaduu kula walaalo yahay waa qusama ibnu alcabaas bin cabdilmuطalib waa midka labaad waa qusma bin alcabaas bin cabdilmuطalib wahwa ibnu cami الnebiyi ayضa sidoo kale asaguna waa ina adeerkii nebiga waa ka labaad ka saddexaad wasaa'ib ibnu ubayd wasaa'ib ibnu cubayd ibni cabdiyaziid bin haashim waa jaddu imaamu shaaficiy imaamu shaafici awowgii waaye radia allaahu canhu waa saa'ib kana waa midkii saddexaad ka afaraad walxasan ibni cali waa xasan ibnu cali oo sibta rasuuli illaahi sibtu rasuuli rasuulka wiilka ay gabadhiisa dhashay ah sibtiga waxaa la yidhaahdaa waa gabadhaada wiilka aad dhashay wiilka ay dhashay waa wiilka cunugaad awoowaha u tahay xasan oo sibtigii rasuulka ahaa waayo faatimaa dhashay aabbihiina waa cali wa kaana ashadda alkhamsati shantaa midka ugu daran shabahan xagga egaashaha buu ahaa xasan binnebiyi salawaatu ullaahi calayhi shantaa nin waxaa ugu sii xoog ekaa rasuulka waa xasan ibni cali waayo gabadhiisii ayaa markaa dhashay wa jacfar ibni abi aalib jacfar ibni abi aalib wa huwa akhu amiiri almu'miniin waa mu'miniintii amiirkoodii walaalkii cali ibni abi aalib ahaa jacfar oo ah ninka aan taariikhdiisa qaadanayno asagana cali bni abi aalib ayuu la dhashaye shantaa waxay ahaayeen waa shanta reer beel cabdimanaaf ka mid ahoo rasuulka aad ugu eg fatacaala kaalay haddana naqus anqisoona calayka korkaaga aan kuga sheekayno suuran qaab ama suwaran oo min xayaati jacfar jacfar xayaatadiisa ka mid ah jacfar ibni abi aalib qiso yar oo qisadiisii suuradiisii qaabnololeedkiisii ka mid ah aan dul istaagna kaana abuu aalibin abi aalib wuxuu ahaa cala alraqmi aydoo ay jirto min sumuwi sharafihi asay sharaftiisu sarrayso ninkan lagu magacaabo abuu aalib inkastay sharaftiisu sarraysa fii qurayshin qoraysh gudaheeda iyo wa culuwi mansilatihi mansiladiisa iyo sharaftiisa kor ahaanteeda fii qowmihi qoomkiisa uu ka kor yahay inkastuu sidaa ahaa haddana raqiiqa alxaali buu ahaa nin iska xaal xun reer tabareed buu ahaa macnaha nin raqiiq alxaal lahoo xaalkiisu iska jilcan yahayo haddana kafiira alciyaali ilmo badan leh hanti saas u badanoo buuranna ma laha ilmamna badanna waa leeyahoo waa saaxibulciyaal sidaa darteed in kastoo ninkaa sharaftiisu ay sarraysay abuu aalib oo ahaa nin la qadariye qoonkiisa haddana waa iska gacan liitay waa raqiiqa alxaali buu ahaa nin xaalkiisu iska dhexdhexaad yahay oo xaalkiisu kafiif iyo eertabareeda loola jeedaa kafiira alciyaali ciyaal fara badanna leh waqad isdaadad waxaa u siyaadiyey xaaluhu xaalkiisa iyo gacan hoosayntiisa suu'an xumaan calaa suu'in xumaan dusheeda macnaha cidhiiri cidhiiri dushiisa waxaa u sii kordhiyey bisababi tilka asamnati abaartaas ayadaas ee eh, sababteeda almujdibati ee baaba'sanayd abaarta ba'an mujdiba waa markay waxba ka tegin abaar ba'an oo dhacday sababteeda yaa xaalkiisii xumaan xumaan la kor saaray ama dhib la dhib duldul saaray ka dhigtay allatii abaartaasoo nasalad biqurayshin quraysh ku soo degtayoo fa ahlakad halaagtay oo baabi'isay addaraca xoolihii wa xamalat innaasa dadkiina ku xambaartay calىa an ya'kuluu inay cunaan alcidaama lafihii albaaliyatae baaba'ay lafihii mar hore inta la cunay la tuuray in dib loogu noqdo ina mararka gobol ka mida way dhacday xataa in lafihii dib inta loogu noqdo dabka la saaro biyihii karay kaa markaa la isticmaalo baahidu wax badan bay qofka kelifaysaa wa aad bay u dhibaato badan tahay baahida ilaahay buu nebigu in badan ka magangeli jiray allaahuma inii acuudu bika min aljuuc ilaahu baahi baan kaa magan galay wax loo jiifta ayadaa u xun wax loo jiifta ayadaa u xuntaa darteed ayaa abuu aalib xaalkiisii gacan marnaantiisii waxaa dhib ku sii keliyey sabab ahayd in abaar mujdibo ahoo wax baabi'isoo ba'an inay timid taasoo ku dhagtay quraysh fa ahlakat adarac taasuu halaagtay oo baabi'isay candhadii macnaha waa xoolihii wa xamalat innaasa dadkiina ku kaliftoo ku xambaartay calaa an ya'kuluu inay cunaan alcidaama albaaliyata lafihii baaba'ay walam yakun maysan ku sugnayn oo ma ahayn fii banii haashimin reer bani haashimna yowma-idin maalintaa abaartu ay jirtay aysaru wax ka fudud aysar wax ka taajirsan baa loola jeedaa ama wax haystamaysan jirin min muxamed bni cabdillaahi wa min camihi alcabbaas labadaasaa ugu roonayd waay nebiga sala allahu calayhi wasalam waa muxamed ibni cabdillaahi iyo adeerkii cabbaas labadaaba ugu aysarsanaydoo ugu hodansanayd oo wax ay ku dembeeyeen reer bani hashim marka la fiiriyana faqaala muxammedun muxamed waa nebigee ayaa wuxuu ku yidhi lilcabbaasi cabbaasoo adeerkii ahaa yaa cammi adeerow inna akhaaka walaalka abaa aalibin abaa aalib ah waayo abaa aalib waa nebiga adeerkii cabbaasna waa nebiga adeerkii cabbaas iyo abaa aalib waa walaalo nebi moxamed waa intaa nebi laga dhigin oon lasoo dirin cabbaasuu u yimid markaasuu dhahay adeerow walaalkaa abaa aalib kahiiru lciyaal waa nin ciyaal badan waa saaxiibulciyaal waqad asaaba annaasa dadkiina waxaa asiibay oo haleelay maa taraa waxaan aad arkayso oo min shiddati alqaxti abaartan ba'an ah abaartan ba'an ah ayaa dadkii asiibtay wa waxaa kaloo dadkii asiibay buu yidhi ee xanuun aljuuci wa madal iljuuci baahida xanuunkeeda laqad asaaba waqad asaaba annaasa dadkii waxaa asiibay maa tara waxaan aad arkaysa oo min shiddati alqaxti abaartan daran ah wa madali ljuuci iyo gaajada xanuunka badan ah ee fantaliq binaa ilayhi nakeen aan aadne nakeen adeerow aan u tagna walaalka xataa naxmila ilaa aan ka soo qaadna canhu xaggiisa bacda ciyaalihi qayb ciyaalkiisa ka mid ah qayb ciyaalkiisa ka mida aan ka soo xambaarno fa ukhida ana aniguna fatan aan soo qaada mid dhallinyaroo min beniihi wiilashiisa ka mid ah wa ta'khuda anta adiguna fatan wiil aad ka soo qaadid oo aakhara kale fanakfiiha markaad soo qaadanana fanakfiyahumaa canhu aan ka kaafine mar allaala marka qofku saaxiibulciyaal yahay xigto iyo qaraabana yahay ilmaa laga soo qaadaa saasaa ka wanaagsan intaad marna wax ku tuurto marna weyso marna ku tuurto hal cunug culays baa ka degaaya kan haddana marka la qaado guriga habaryar la geeyo culays kalaa ka degaaya meeshii shan cunug uu dhar ciideed u gedi lahaa laba haddii laga qaado saddex bay u noqonayaan waa faa'iida un marka nakeen buu yidhi aan u tagna adeere aan ka soo qaadana adna cunug soo qaado anna mid aan soo qaado markaana aan ka kaafina adeer faqaala alcabbaasu cabbaas wuxuu yidhi laqad dacawta waxaad iigu yeertay ilaa khayrin wax wanaagsan wa xadalta waxaad igu guubaabisood igu baraarujisay calaa birin wax fiican biri iyo wanaag inaan ninkaa saaxiibulciyaalkiiyo walaalkay ah adna adeerkaa aan u tagnoon ciyaalka faraha badan aan ka khafiifino waxoogaa aan ka soo xambaarno waxaad iigu yeertay waa shay fiican faqaala alcabbaasu cabbaas wuxuu yidhi laqad dacawta waad iigu yeertay ilaa khayrin khayr iyo wanaag wa xadalta waxaad igu guubaabisay calaa birin wanaag uma inطalaqaa way tageen nebiga iyo adeerkii cabbaas xataa ataya ilaa ay u yimaadeen abaa aalib abaa aalib ilaa ay u yimaadeen ilaa abi aalib ay u tageen faqaalaa lahu waxay ku dhaheen ina anagu nuriidu waxaan doonaynaa an nukhafifa inaan kaa khafiifino canka xaggaaga an nukhafifa inaan khafiifino canka xaggaaga ayaan rabnaa bacda maa naxmiluhu bacda maa taxmiluhu waxa aad xambaarsan tahay qayb ka mid ah oo min cibqi ciyaalika culayska ciyaalkaaga ku saaran ah xataa yankashifa ilaa la faydahaala haada dur dhibkan aladii masa naasu dadka taabtay ilaa dhibkan dadka taabtay laga faydo oo ilaahay barwaaqo iyo barbaaro barwaaqo iyo baraaro uu keeno inta laga gaaraayo waxaan kuugu nimin in aan rabnaa inaan ilmaha kaa khafiifino inaan waxoogaa ciyaalkaaga qaadna taasaan markaa doonaynaa faqaala alcabbaasu laqad dacawta ilaa khayrin waxadalta calaa birin huma inطalaqaa way tageen kadib xataa atayaa ilaa ay u yimaadeen abaa aalib faqaalaa lahu waxay u dhaheen abi aalib labadoodii innaa annagu nuriiddu waxaan doonaynaa an nukhafifa inaan kaa fududayna canka xaggaaga bacda maa taxmiluhu waxaad xambaarsan tahay qayb ka mid ah oo min cibci ciyaalika culayska ciyaalkaaga ah ilmahaagaan dhibkaiyo waxyaabaha kaa saaran xataa yankashifa ilaa la faydo haada duru dhibaatadan ay naga furanto alladii masa annaasa dadka taabtay kaasoo dadka markaa taabtay faqaala wuxuu ku yidhi abuu aalib lahumaa labadooda waa nebiga iyo walaalkii cabbaasa in taraktumaa lii haddaad ii dhaaftaan aniga in taraktumuuna in taraktumaa in taraktumaa lii haddaad ii daysaan buu yidhi caqiilan caqiil wiilka la yidhaahdo fasnaca maa shi'tum waxaad doontaan sameeya caqiilun ii dhaafa waxaan inta kale waxaad doontaan ka qaata haddii laakiin caqiil layga qaadanaayo kuma jirin haddaad ii dhaafaysaan caqiilan fasnacaa sameeya labadiina maa shi'tumaa waxaad doontaan buu yidhi wax allaala waxaad doontaan sameeya faأkhada muxammadun nebi moxamed wuxuu soo qaatay caliyan cali wadamahu ilayhi xaggiisu usoo dumay marka nebiga cali ayuu gacanta ku soo dhigayoo gurigiisii buu keenstay wadamahu ilayhi wa akhada alcabbaasu cabbaasna jacfaran buu qaatay wa jacalahu fii ciyaalihi ciyaalkiisuu dhex yeelay asagana jacfar marka waxaa soo watay waa cabbaas nebigana cali ayuu markaa soo kaxaystay fa kaana awala man jacfara wajacalahu fii ciyaalihi falam yazid kama uusan zuulin caliyun cali maca muxammadin nebi muxamed inuu la joogou micigiisa yahay gurigiisana uu ku nool yahay xataa bacaahu allahu ilaa ilaahay soo bixiyey nebiga bidiini اlhudaa wاlxaq diinkan hanuunkii xaqa lala soo saaray fakaana wala man qofkii ugu horreeyey buu ahaa calina aamana rumeeyey oo min alfityaani dhallinyarada ka mid ah fityaan iyo ilmo wax rumeeyey cali baa ugu horreeyey dumar wax rumeeyey khadiija ugu horaysay dad waaweyn wax rumeeyey abubakar baa ugu horeeyey mawaaliye addoommo wax rumeeyeyna zayd baa ugu horreeyey macnuu waa sida idan cali wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo rumeeyey oo min alfityaan waballa wuxuu ahaaday jacfaru jacfarna maca camihi alcabbaas adeerkii cabbaas buu la joogay xataa shabba ilaa uu barbaaray uu koray wa aslama asagana islaamay waistaqnaa kana kaaftoomay canhu adeerkii xaggiisa indama wuxuu ku soo biiray jacfar ibni abi aalib ilaa rakbi nuuri kooxdii iftiinkuu ku soo biiray macnaha kooxdii nuurka waa intii mu'miniin noqotay huwa asagii wa zawjuhu xaaskiisii asmaa binti cumays la ohan jiray mundu awali ariiqi mundu laga soo bilaabo awali ariiq waddada bilowgeeda islaamka markuu bilow ahaa ariiqiisii awalkiisiiba laga soo bilaabo asaga iyo sawjadiisii asma binti cumays way soo islaameen jacfar waaye faqad aslama waxay ku soo islaameen calaa yaday sadiiq abubakarna sidiiq gacmihiisa gacmihiisay ku soo islaameen waxaa loola jeedaa asagaa sabab u ahaayo asagaa soo u tegey oo soo wacdiyo xaqa tusiyey faqad aslamaa calaa yaday sidiiq sidiiq radia allahu canhu gacmihiisa qabla an yadqula arasuul intuusan rasuulku gelin ka hor daar alarqani arqan daartiisa arqan daartiisa in badan baanu soo marnay wayna noo dhimantee waa guri taariikhi ah oo lama iloobaan ah islaamkuna meel wanaagsan uga jiro walaqiya waxa uu la kulmay alfata alhaashimiy fatiga iyo wiilkaa dhallinyarada reer haashimi iyo wa zawjuhu naagtiisiiba ashaabati ee shaaba ah ee dhallinyarada ahayd ayadana min ada qurayshin quraysh dhibkoodii ayay la kulmeen iyo wa nakaalihaa ciqaabkeeda maabay kala kulmeen laqiyahu lmuslimuuna muslimiintii ay la kulmeen alawaluuna ee horhoreeyey fasabaraa way sabreen jacfar iyo naagtiisiiba cala alada dhegtii ayay u sabreen li'annahumaa maxaa yeelay labadoodaba kaanaa waxay ahaayeen yucallimaani kuwa og anna طariiqa aljannati waddada jannada mafruushun inay tahay mid mid ku goglan bilashwaaki shoogyaale inay ku goglan tahay in mafruush ay tahay lagu firdhiyey qodaxyo maxfuufun la koobay oo lagu hareereeyey bilmakaarihi waxay naftu nacayso naftu waxay necab tahay ayaa jannada lagu wareejiyey naartana waxaa lagu wareejiyey shahawaadkii waxay naftu jeceshahay naftu ma jecla salaad subax in loo kiciyo ilaahay laga baqoo qur'aan la akriyo diinta lagu camal falo waxaas waxaa lagu wareejiyey jannada naftu waxay jeceshahay inay iska huruto ay jiifatay tumatay waxay doonto samayso taana naartaa lagu wareejiyey qof kasta wuxuu sameeyu keeda galaa macnaha marka jacfar iyo xaaskiisa waxay ahaayeen kuwo og dariiqa jannada inay mafruush tahay lagu firaashayoo lagu goglay ashwaaq iyo qodaxyo maxfuufun lana hareereeyo lagu koobay bilmakaarihi waxay naftu nacayso walaakina laakiinse alladii midka kaana ahaa yunqasu yunqasuhumaa mid wasaqeeya noloshooda wayunqasu wasaqeeya ikhwatahumaa walaalahood oo fillaahi ilaahay diintiisa ay ku walaaloobeen waxyaabaha noloshooda carwinaayey oo wasaqaynaya waxay ahayd oo ay aad iyo aad noloshooda u xumaynaysay anna qurayshan qurayshba kaanad waxay ahayd taxuulu mid kala teeday oo kala dhex gashay duunahum ayaga iyo wa duuna adaa'i shacaa'iri alislaami inay gutaan shacaa'irtii diinta islaamka waxyaabaha xumaantay u arkayeen oo ay islahaayeen waxa idinka waxay idinka wasa waxba idinka wasaqaynaya idinka iyo walaalihiin waxay tahay qoraysh oo diidan kana dhexgelaysa ayaga iyo inay gutaan shacayrta alle waa salaadoo kale ka soo qaado salaadoo kale inay tukadaan bay u diidaan waa shacaar islaam inay ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala waxaasay qorayshi dhexgeli jirtay iyo wa taxrimuhum ka hor istaagoodii ka xaaraantinimayntooda ay ka hor istaagaayeen amase ay ka xaaraantinimaynahayeen min an yataduuquu inay dhadhamiyaan ladata alcibaadati ladata alcibaadati cibaadada dhadhankeeda ladada iyo macaanka cibaadada inay dhadhamiyaan yay qorayshi ka xaaraantinimaynaysay oy markaa ka hor istaagaysay faqad kaanad waxay ahayd taqifu lahum mid u istaagta ayaga fii kulli marsadin waddo kasta meel kastay rabaan inay xaramka markay aadaan inay soo gutaan waajib waajibaadka ilaahay ka mid ah qoraysh baa dhex istaagi jirtay wa tuxsii calayhim waxay ku caburin jirtay dushooda alanfaasa nafafyaalka neeftay ku celin jireen macnaha neeftay ku celin jireen macnaha way ciriiri gelin jireen unbaa loola jeedaa wa tuxsii calayhim alanfaas naf naftana way ku ciriirin jireenoo way ku caburin jireen cinda daalika markaa agteeda ista'dana wuxuu fasax weydiistay jacfar ibni abi aalib rasuul اllahi salawaat اllaahi calayhi nebiga ayuu fasax ka qaatay bian yuhaajira inuu la hijroodo maca zawjihi xaaskiisa asma iyo wanafarin koox oo min asaxaabati asxaabta ka mida ilaa ardi alxabashati dhulka xabasho inay aadaan nebiguu fasaxaa ka qaatay faadina lahum waa u idmay rasuulka wahwa asagoo aswaanu ka murugaysan rasuulka asagoo aad aswaan uga ahoo ka murug qabaa xasiinin tiiraayaysan amase wahwa asagoo aswaanu ka tiiraayaysanoo xasiinin ka murugaysan sala allahu calayh wasalam waayo faqad kaana wuxuu ahaa nebigu yacizu mid dhibta yacizu mid culays ku ah calayhi korkiisa rasuulka waxaa cizi ku ahaa oo dhibaato ku ahaa oo aad iyo aad u dhibahayey ay an yurgama in lagu qasbo haaulaa'i aabhaa abhaaru kuwaas daahiryaasha ah ee wan wanaagsan alabraaru ee baariyaasha ah calىa mufaaraqati diyaarihim guryahooda inay faaruqaan magaalooyinkii iyo meelihii ay deganaayeen inay faaruqaan qasbitaanka lagu qasbaayo nebiga dhib bay ku ahayd arrintaa faqad kaana yacizu wuxuu ahaa mid cizi ku ah ama mid dhibaato ku ah ama mid dhib badan ku haayay calayhi rasuulka korkiisa ay yurgama in lagu qasbo haaulaahi aطhaar kuwa daahirka ah waa qofkaan dembiga gelin daahirkee nadiifka ah dadku khayrkii wanaaggii isaga socdaa bulshada iyo dhibaato waxba aan gaarsiinin waa dad dahaaro ah alabraar baariyaasha ahayd diinta alla ku camal camalfalaya calaa mufaaraqati diyaarihim guryahooda faaruqitaankiisa in lagu qasbo oo lagu ikraaho taasaa rasuulka dhib ku ahayd sala allahu calayhi wasalam iyo wa mubaaraxatin inay ka faadiyeeyaan oo ay ka baxaan inay ka baxaan maraatica dufuulatihim meelihii ay daaqahayeen intay yaryaraayeen maraatica waa meelay ku ciyaari jireen ama ay daaqi jireen int markay yaryaraayeen in laga saaro aad buu rasuulka uga xumaa xaaladda iyo wa maqaani shabaabihim wamaqaani meelihii ay ku dhaqmahayeen shabaarihim intay dhallinyaro ahaayeen duuna dembin dembi la'aan janahu ay kasbadeen ayadoo dembi ay galeen ama ay kasbadeen aan la arkin in laga saaro ilaa annahum inay qaaluu yidhaahdeen maahana rabbuna allah rabbigeen waa ilaahay ilaan hadda wax kaloo dadkaa loo cadaabiyo loo saaroo loo dhibay ma jirin ilaa waxaa loo dhibay inay dheen rabbigeen waa ilaahay walaakinahu laakiinse lam yakun muusan ahayn nebi moxamed yamliku mid awood u leh ama yamliku mid hanan kara min alquwati xagga xoogga waalxawli xagga tabtii xeeladda maa yadfacu wuxuu kaga difaaco bihi arrintaa canhum xaggooda ada qorayshin qoraysh dhibkeeda inkastoo taa ay jirto nebigu ay dhib ku ahayd in raggan dembiga aaggelin dhib la gaarsiiyo haddana ma uusan awoodi karin xoog iyo xeeladba inuu ku difaaco xaggooda dhibka qoraysh uu kaga celiyo waa isaga laftigiisa marka gobol ka mid ah lasoo hunguriyeyn jiray rasuulka oo dhibaato la gaarsiin jiray oo saaxir la dhihi jiray oo shaacir la dhihi jiray oo abwaan baa tahay markaa la lahaa mada way dhaqaaqeen ragbu rakbulmuhaajiriin ragbigii cutubkii muhaajiriin alawaliina ay ugu horreeyaan waxay qabatimeenay aadeen arda alxabashata dhulkii xabasho wa calaa ra'sihim waxaa ugu sarreeyeoo madax u ahaa oo ugu horeeyey jacfar ibn abi aalib radia allahu canhu wastaqaruu waxay ku sugnaadeen fii kanafi najaashiyi najaashi kanafkiisay ku sugnaadeen fii kanafi najaashi bay ku sugnaadeen kanafka macnaha waxaa loola jeedaa waa magantii najaashi najaashi magantiisii ayay markaa ku sugnaadeen mar allaala markay meesha tageen fii kanafi najaashiyi malikihaa waa boqorkeedii alcaadil caadilka ahaa alsaalixi ee toosnaayee saalixa ahaa boqorkaa magantiisa iyo ammaantiisa ayay markaa ku sugnaadeen fatadawaquu waxay dhadhamiyeen liwali maratin markii ugu horaysay mundu laga soo bilaabo maalintii aslamuu ay islaameen طacma almni amniga dhadhankiisa bay dhadhamiyeen macnaha amniga iyo degenaanshaha iyo dhib la'aanta macaankeedii ayay dhadhamiyeen wastamtacuu waxay ku raaxaysteen bixalaawati alcibaadati cibaadada macaankeeda duuna an yucakira asaguusan ka wasaqaynin mutcata cibaadatihim cibaadadooda raaxadeeda mucakiran mid wax was mucakirun mid wax wasaqeeya ow yukadiru ama uusan calloweynin safwa sacaadatihim sacaadadooda safwadeeda iyo nadiifkeedii biyaheeda xareedda ah mukadirun mid wax callowiya waa iska hadal isticaaro ahoo waxaa loola jeedaa cibaado fiican bay heleen si fiican bay u tukanayaan si fiican bay u cibaadaysanayaan wax ka calawinaaya oo ka wasaqaynaya macnaha wax ka hor istaagaya oo dhib gaarsiinayay markaa ma jirin laakina quraysha laakiinse quraysh maa kaadad ma aysan sigin taclamu inay ogaato biraxiili haada anafari kooxda ayadaa safarkeeda oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah ilaa ardi alxabashati dhulka xabasha inay aadeen oo ay u hijroodeen quraysh kama aysan warhelin oo wataqifu maaysan ogaanin oo ma dul istaagin calaa maa naaluuhu wixii ay gaareen oo min xima malikiha boqorkeeda ilaalintiisii ah oo minoo min aطuma'ninati xasilooni ah calaa diinihim diinkooda qorayshi mar ay ogaanin weli mar allaala markay baxayeen kooxda muslimiinta ah dhulka xabasho ma aysan u kuurgelin wixii ay gaareen oo ah inay bad ku qabaan oo ay ku ilaalsan yihiin boqorkii xabasha oo طama'niino diinkooda ay haystaan ah wاlmni iyo aamin ahaasha calىa caqiidatihim caqiidadooda iyo waxay aaminsanaayeenna ay amni u haystaan xataa habbat ilaa ay booday isla markay ogaadeen way soo boodeen quraysh xataa habbat ilaa ay ku dhaqaaqday ta'tamiru bihim inay shirqoolaan marka inay shirqool sameeyaan ay markaa waxay ka dambeeyo bilaabeen xataa intii habbad ay u booday ku dhaqaaqday ta'tamiru bihim inay shirqoolaan liqatlihim dilkooda ow amase tastarjicuhum inay u soo celiyaan ila sijni alkabiiri xabsigii weynaa cabsiga weynay usoo celiyana waa maka un baa loola jeedaa ilan dhibaatay meesha markaa ku haysay falnatruk alxadiida sheekada aan u dhaafna liummi salama litarwiya lanaa si ay noogu soo tawiso ay noogu soo wariso lanaa annaga alkhabara khabarka kamaa ra'at say uga arag aragtay caynaaha indhaheeda wa samicatu ay uga maqashay udanaaha dhagaheeda ayadaa goobjoog ahayde waayo yowmu salama waxay ka mid ahayd dadkii hijrooday ayagana ayada iyo ninkeedii abusalama dadka meesha joogay ahaayeen marka quraysh siday mu'aamaraadka iyo shirqoolka ay u samaysay iyo khabarka suu u dhacay bal aan u dhaafna umusalama say nooga noogu soo tawiso ay nooga wariso qisadii say u dhacday waayo ayada ayaa indhaheedii ku aragtay kamaa ra'atu caynaaha say indhaheeda ku aragtay wa samicatu ay ku maqashay udunaha dhegaheeda qaalad waxay tidhi umusalama waxay tihi lamaa goortii nasalnaa aanu degnay arda alxabashati dhulkii xabasha laqiyanaa waxaan kala kulannay fiihaa gudaheeda khayru jiwaarin jariskan u fiican oo u khayr badan baan la kulannay bay tihi laqiyanaa waan kala kulannay fiihaa dhulkii xabasha khayra jiwaarin jariskan u khayr badan faamina waxaan aaman amaan u helnay oo aan aaman u helnay calaa diinina diinteena diinkeenniina amni baan u helnay bay tihi wacabadna allah allaa nu caabudnay tacaalaa arrintiisa sarreeyay rabbana rabbigeen ayaan caabudnay min gayri an noodi ayadoon nala dhibaynin aw nasmaca anaanan maqlaynin shay-an shay nakrahuhu aan karaahsano wax aan nacna xataa maqli mayno dhulkaa xabasho markaan tagnay ilaahay baan ku caabudaynaa diinteenii amni baan u helnay waxna dhibaaya ma laha wax waxaan nacmo aan ka maqlaynoo nacaynayana ma laha laakiin maka markay joogeen ku dhagax ku soo tuuro iyo ku u fooriyo iyo sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala waidaa maruu bihim yatadaamazuun way isku iljijabinayaan xataa gaaladu mar allaal markay muslimiintu soo ag marayaan waidaa ra'awhum qaaluu ina haaulaa'i ladaaluuna markay arkaan xili kuwa kuwii dhunsanaa waay wamaa ursiluu calayhim xaafidiin buu dhaha ilaahay yaa u dirsaday ayaga inay ilaaliyaan waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin markay saa muslimiinta u caayaanay ugu jeesjeesaan gurigooda markay ku naqdaanna way raaxaysanaayeen waxay ku faakihaysanayaan dhibka ay muslimiinta soo gaarsiiyeen laakiin umusalamo waxay cabbiraysaa dhulkaa xabasho inay ku heleen wax aysan weligood ku arkin meel kale waxay maqdhanacaanna ma maqlin wax dhibaayana ma aysan arkin falamaa balaqa markii ay gaartay daalika arrintaa qurayshan qurayshna i'tamarad bina wayna shirqooleen oo waxay noo sameeyeen shirqool waaye fa arsalad waxay u soo direen ila najaashiyi najaashi rajulayn laba nin jaldayni xoog waaweyn leh oo min rijaalihimaa raggooda ka mid ah laba nin oo jaldayn ahoo ad ah, adagoo niman qiimo badan dhexdooda ka ah ayay u soo direen oo raggooda ka mid ah humaa waxay kala ahaayeen camr ibn camr ibnu caas iyo wa cabdullahi bn abi rabiica labadaa nin labadaa nin bay ahaayeen war intaysan soo islaamine camar bin alcaas iyo wa cabdullaahi bn abi rabiica wabacafat waxay la soo direen macahumaa labadaa nin micigooda bihadaaya kahiiratin hadiyooyin fara badan hadiyooyin badanna way u soo dhiibeen oo linajaashi najaashi ay ugu talagaleen iyo walibataariqatihi bataariqadiisa waa culimmadiisii waayo dadka hoosjoogayaashiisa ah ee ayaga kitaabka u haya bataariqada waa culimmadiisiiye waxay ugu soo talagaleen hadiyooyin oo mimaa kaanuu ahaa mimaa kii kaanuu ay ahaayeen yastadrifuunahu kuwa aad u jeclaystaa kuwa ay aad iyo aad ula dhacaan oo ay aad u jecel yihiin ilaan waxyaabaha laga jeclaa dhulka xabashadee kaasay u soo dhiibeen oo min ardi alxijaas ahluxijaas xaggeedaay ka jeclaayeen waxyaabahay door bidahayeen dheh oo dhulka xijaas in looga keeno ay aad u jeclaayeenna way u soo dhiibeen uma ka bacdi awsadhumaa qoreyshe way u soo dardaarantay labadii nin bian yadfaca inay u dhiibaan ilaa kulli ilaa kulli badriiqin sheekh kasta macnaha badriiq kuwaa taariqadee culimada mid kasta hadiyatahu hadiyadiisa inay siiyaan qabla an yukallima intaysan la hadlin ka hor melika alxabasha boqorkii xabashada fii amrina arrinteena umasalaamaa dhahaysaa intaynan arrinteenna boqorkiisan kala hadlin ka hor marka ugu horaysay albaabka soo galaanba nin kastoo wadaad ahoo shiiqoo boqorka hoos ah inay hadiyad ku safaan marka hore kii ka hor yimaado in wax la siiyo waa in allaala intaan lala hadlin ama aan boqorka xabasho lagala hadlin arrinteena falammaa goortii qadima ay uso ay soo galeen labadii nin alxabashata dhulkii xabasha laqiyaa way la kulmeen bataariqati najaashiyi najaashi hoos joogayaashiisii ayay la kulmeen wa dafacaa waxay u dhiibeen ilaa kulli badriiqin badriiq kasta iyo iyo hoos joogo kastana hadiyatahu hadiyadiisii hadiyadiisii ayay u dhiibeen falam yabqa ma harin axadun mid oo minhum hoos joogayaasha boqorka ka mid ah ilaa ahdaya ilayhi way u hadiyeeyeen oo hadiyaysiiyeen ilaa ahdaya ilayhi way u hadiyeeyeeno hadiyad bay siiyeen wa qaalaa lahu waxay u dhaheen waa intaan weli boqorkii lala hadlin innahu qad xalla waxaa soo galay fii ardi اlmelik boqorka dhulkiisa waa dhulkan etoobiya waxaa soo gaaray oo soo galay khilmaanun wiilal min sufahaa'inaa kuwa noogu doqonsanee noogu caqli gaabsan ah ayaa soo galay sabow waxay ka iisheen can diini aabaa'ihim aabbayaalkood diintoodii bay ka lexdeen iyo wa ajadaadihim awowayaalkooda wa farraquu waxay kala geegeeyeen kelimata qowmihim qoomkoodii kelimadiisii yay kala geegeeyeenoo way kala ququbeen faidaa kallamnaa haddaanu la hadalno almelika boqorka fii amrihim arrintooda haddaan kala hadalno faashiiruu u ishaara calayhi boqorka bian yusallimahum bian yusallimahum inuu nagu sallimo uu noo dhiibo ilaynaa xaggeena duuna an yas'alahum asaguusan su'aalin can diinihim diinkooda waa niman cajiib badan waayo haddii la weydiiyo diinkiina ka warrama ay hadlaan waa lala dhacaya ilan diinta islaamku waa diin muhiim ah waa diin qof kasta soo jiidataa marka waxay u ishaarayaan bacdamaa hadiyad la siiyo afka wax loo geliyey haddaan berita boqorka u tagno oo aan la hadalno isla markii u ishaara dhiiba dhiib dhiib dhe saa undhaha macnaha wax su'aal iyo wax munaaqashaadoo dhan yaan lala gelin saasay markaa dhaheen fa idaa kallamnaa haddaanu la hadalno almelika boqorka fii amrihim arrintooda fa ashiiruu u tilmaamo u ishaara calayhi boqorka bian yusallimhu yusallimuhum inuu sallimo ayaga ilayna anaguu nagu sallimuu noo dhiibo duuna an yas'alahum asagoosan uusan su'aalin can diinihim diinkooda fa inna ashraafa qowmihim qoomkooda kuwa ugu sharafta badan ayaa absaru bihim ayaga ka ogaal badane absar macnaha ka aragti badanoo waxay ayagu ku socdaan qoomkaa kaga ogaal badan wa aclamu qoomka ashraaftooda uga ogaal badan bimaa yactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan waxay qalbiga gashteen ay rumaynahayaan qoomkoodaa ku cilmi badane faqaala albataariqatu hoos joogayaashii waxay dhaheen nacam waa yahay hayaa la yidhi ilaan waxbay cuneen qaalat umu salama waxay tidhi walam yakun ma ahaanin hunaaka meeshaa shay-un shay akrahu loogu neceb badan yahay licamar iyo wasaaxibihi min an yastadaciya najaashiyu najaashi inuu weydiiyo axadan axad oo mina annaga naga mid ah wayasmaca uuna maqla kalaamu hadalkiisa labadaa nin aad bay u necbanaayeen shay ay ka necbanaayeen inna loo yeero ou najaashina waco ee uu dhegaysto hadalkeena way ma rabin qaalat umu salama walam yakun maysan ahayn hunaaka meeshaa shay-un shay akrahu looga naceyb badan yahay licamri wa saaxibihi min an yastadciya inuu noo yeero annaga annajaashiyu axada mina oo wayasmaca uu maqlo kalaamow hadalkiisa way necbanaayeen uma intaa ka bacdi atayaa annajaashiya najaashi bay u yimaadeen waqadimaa way u soo hormariyeen ilayhi xaggiisa alhadaaya hadiyadii xafiiskii markay uga soo galeenba miiskaa loo buuxiyey najaashi laftigiisa uma ataya najaashi najaashi bay u yimaadeen waqadimaa waxay u soo hormariyeen waa intaysan la hadlinba ilayhi xaggiisa alhadaaya fastadrafahaa wuu ixsaansaday wuu wanaajistay macnaha allaw ficnaan badanaa buu yihi waaye waucjiba biha waa wuu la dhacay oo waa la cajib geliyey wixii ay u keeneen ayaa la weynaaday uma kabacdi kallamaahu way la hadleen faqaalaa waxay dhaheen ayuha almeliku boqorkaano innahu sha'niya qad aawaa waxaa u soo dumay oo soo galay ilaa mamla ilaa mamlakatika mamlakadaada waa meeshaad u talisa daa'ifatun koox baa kuu timid oo min ashraari khilmaanina caruurteenna kuwa ugu xunxunee ciyaarsuqyaalka ah ayaa kuu yimaadeen bay dhaheen ashraar ah qad jaa-uu waxay la yimaadeen bidiinin diin laa nacrifuhu aanan garanaynin naxnu annagu ma naqaano walaa antum adiguna ma taqaaniin diin xuno meel ay ka timidoo annagana aanan garanayn idinkana aadan garanayn bay la yimaadeen fafaaraquu waxay faaruqeenay ka soo tageen diinanaa diinkeena walam yadakhuluu mana aysan soo gelin fii diinikum diinkiina keenana way soo tageen idinkana way idiin yimideen kiinana ma soo gelin waqad bacaanaa waxaana soo diray ilayka xaggaaga noo kaa soo diray ashraafu qowmihim qoomkooda kuwa ugu ashraafsanaa oo min aabaa'ihim aabbayaalkood ah wa acmaamihim adeeradood ah wa cashaa'irihim qabiiladoodii ah iyo tololkooda litaruddahum inaad u celiso ilayhim xaggooda waayo wahum ayagaa aclamu nnaas dadka kuwa ugu ogaal badan ah bimaa axdaduuhu wixii ay keeneen oo min fitnatin fidna ah fidnay wadaan dadkan fidnay wadaan qoomkooda aabbayaalkood iyo adeeradood iyo cashiiradooda ayaa og waxay la yimaadeene waxaana loo soo diray in xaggooda loo celiyo fa nadara wuxuu eegay annajaashiyo najaashi ilaa bataariqatihi hoos joogayaashiisii buu eegay faqaala wuxuu yidhi faqaala albataariqatu daaraqooyinkii waxay dhaheen waa nimankii culimmada ee hoos joogtay asaga markuu saas u fiiriyey sadaqaa runtood waaye ayuha almelik boqorow ilan shala wax la siiyey sadaqa ayuha الملك بqرo waa run فإنa qومaهم qoomkooda absaru bihim ayagaa ugu aragti badan wa aclamu ayagaa ku ogaal badan bima sanacuu waxay sameeyeen faruddahum u celi ilayhim xaggooda saasuu markaa yidhi liyarow say uga gaaraan ama ay u arkaan ra'yahum ra'yigooda fiihim ayaga ayagaa ra'yigooda go'aanka gaari doonee annagan dhaafsii buu yidhi ay dhaheen nimankaad u dhiib ha loo celiyo dadkoodii qoomkooda ayagaa ogaal badan oo aragti badan liyaraw say u arkaan odayaasha ra'yuhum ra'yigooda fiihim wiilashaa wixii looga samayn lahaa faqadiba waaba xanaaqayba almeliku boqorkii qadaban xanaaq shadiidan daran oo ka kan ayuu xanaaqay min kalaami bataariqatihi hoos joogayaashii hadalkii ay ku hadleen ayuu ka xanaaqay wa qaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi allan ku dhaartee laa usallimuhum sallimi maayo oo u dhiibi maayo liaxadin mid ka mid ah xataa adacuwahum ilaa aan u yeero wa as'aluhum aan su'aalo camaa nusiba ilayhim wixii aggooda lagu nisbeeyey waxa laga sheegaayo ilaa aan weydiiyo oo anigana aan maqloon ogaado u dhiibi maayo buu dhahay fain kaanuu hadday yihiin kamaa yaquulu say dhahayaan haadaani rajulaani labadaa nin ay run tahay oo diinkaygana aysan soo gelin koodana ay ka soo baxeen kelimadii qoomkooda ay kala furfureen labada nin waxay sheegayaan hadday dhib run noqoto aslamtuhum lahumaa waan ku salimayaa buu yidhi waanu dhiibayaa wain kaanuu haddiise ay ahaadaanay noqdaan calaa gayri daalika arrintaa waxaan ahayn oo wiilashu ay xaq iyo wanaag ku taagan yihiin xamaytuhum waan ilaalinayaa buu yidhi wa axsantu waan wanaajinayaa jiwaarahum darisnimadooda maa jaawaruunii intay ila daris yihiin intay dhulkayga joogaanna waa wanaajin doonaa qaalat umu salama waxay tidhi uma arsala anajaaشhiy najaashi ayaa wicid diray oo cid buu noo soo diray yadacuune asagoo noogu wacaya liliqaa'hi la kulankiisa fariin buu noo soo diray raggaa dadka halay soo waco meesha jooga fajtamacnaa waan kulannay qabla adihaabi bixitaan ka hor ilayhi intaana najaashi soo aadin shir baanu yeelanay maxaan samaynaa maanta wa qaala bacdunaa qaarkeen baa libacdin qaarka kale waxay ku dhaheen ina almelika boqorku sayas'alukum wuxuu idin su'aalayaa can diinikum diinkiina ee maxaad samaysaan see yeelaysin maanta waad gacan gasheeni fasdacuu la jahra oo caddeeya bimaa tu'minuuna bihi wa aad rumaysan tihiin ilaahay aa qabtaan subxaana wa tacaala e, e, walyatakalam hana idiin hadlo cankum xaggiina jacfar ibni abi aalib jacfar ibn abi aalibna hadalka u daaya walaa yatakalamu yuusan hadlin axadu hayru qofaan jacfar ahayn waayo aad buu ugu fiicnaa xagga hadalka isisaarsaaritaanka nin aad yaad u faseexad badan buu ahaa nin xujada caddayn badan buu ahaa boqorka haddaad u tagtaan uu idin su'aalo fasdacuu waxay ula jeedaan fajharuu la jahra macnaha caddaysta xaqa inaad muslimiin tihiin ood ilaahay rumayseen subxaana wa tacaala jacfarna hadalka u daaya qaalat umu salama waxay tidhi uma dahabnaa waan baxnay ila najaashi najaashi baanu aadnay fawajadnaahu waxaan helnay qad dacaa asagoo u yeertay bataariqatahu hoos joogayaashiisii fajalasuu way fadhiisteen ayagiina waa culimmadiisiiye can yamiinihi wa can shimaalihi midigtiisa iyo bidixdiisay soo dhoobteen waqad labisuu waxay soo xirteen dayaalisatahum dharkoodii cagaarnaa kaasay caan ku ahaayeen dharkoodii ayay soo xirteenoo cagaarnaa wactamaru waxay madaxa ku soo duubteen qalaanisahum koofiyaalkoodii koofiyaashii qaataanee dhaadheerkii mutaqaana xoogga badan waaye ee quruxda badan bay soo qaateen wanasharuu waxay kala furteen kutubahum kutubahoodii bayna aydiihim hortooda kutubahoodii baa la soo dhigdhigtayba saasaa markaa loo fadhiyaa wajadnaa waxaan kaloo helnay cindahu najaashi agtiisa camr bn اcaas iyo cabdulahi bn abi rabiica waa labadii nin ay soo direen qraysh meeshay ma fadhiyaan falama staqara markuu sugnaaday alama staqara mark falama staqara bina markii aan ku sugnaanay anaga almajlisu golihii markaan fafadhiisanay iltafata ilaynaa waxaana soo eegay annajaashiyu najaashiyaa na soo fiiriyey waqaala wuxuu yidhi maa haada diin diinkan waa maxay alladii istaxdatumuuhu aad soo cusboonaysiiseen lianfusikum nafyaalkiina war diintan cusubee naftiina aad u keenteen waa maxay oo wafaaraqtum aad ku soo faaruqdeen bisababihi sababtiisa diina qowmikum qoomkiina diintoodaad uga soo baxdeen walam tadkhuluu aadanna ku soo gelin fii diinii diinkayga walaa fii diini ayi min haadihi اlmilal iyo diin kastoo diimaha ka mid ah aad u geli weyseen waa maxay buu yidhi waa maxay waxaan aada la timideen oo aad ku faaruqdeen sababtiisa diinta qoonkiina walam tadkuluu aadanna soo gelin fii diinii diinkayga walaa fii diinin diin kalena aadan ku gelin ayi min haadihi اlmilal diimooyinkan oo dhan waxay rabtaba ha ahaatee waa maxay buu fataqadama minhu waxaa u hormaray jacfar ibn abi aalib ayaa usoo qadamay wuu soo istaagay wa qaala wuxuu yidhi ayuha almelik boqorow nin aad iyo hadal macaan buu ahaa ayuha almelik boqorkaanow kunnaa qowman qowm baanu ahayn waxaan ahayn qoom ahla jaahiliya jaahili ehelkooda ah nacbud اlsnaama asnaamtaanu caabudi jirnay wana'kulu lmaytata maydkii baktigaan cuni jirnay wana'tii waxaan la imaan jirnay alfawaaxisha ceeb wax kastoo xun wanaqtac waxaan goyn jirnay alarxaama raximkii qaraabada wanusiu waxaan xumayn jirnay aljiwaari dariska waya'kulu wuu cunahayay alqawiyu midka xooga badan mina annaga naga mida addaciif midka tabarta daran dhib buu gaarsiin jiray waay wabaqiinaa saasaan ku baaqi wabaqiina waxaan baaqi ku ahayn calaa daalika arrintaa saasay xaaladeennu ahayd xataa bacaa allaahu ilaa ilaahay noo soo saaray ilaynaa xaggeennu noo soo diray rasuula rasuul minaa annaga naga mid ah nacrifu aan naqaano nasabahu nasabkiisa meeshuu ka yimid wa sidquhu runtiisa wa amaanatahu amaanadiisa wa cafaafahu dhoorsanaantiisa nebi saasaa naloo soo diray annagoo xaaladeenna saa ay tahay yaa nebigaa noo yidhi fadacaanaa wuxuu noogu yeedhay ila allah ilaahay subxaanah wa tacaala jidkiisa linuwaxidahu inaan waxidno wanacbudhu aan caabudno wanakhlaca inaan ka siibanoo ka fogno maakii kunaa <clears throat> aanu ahaan jirnay nacbudu kuwa caabuda naxnu anagii wa aabbaa'unaa aabbayaalkeena min duunihi alla sukadiisa oo lilxijaarati dhagxaan iyo walawhaani sanamyo ah inaan ka fogno ayuuna amray waqad amaranaa wuxuu kaloona amray bisidqi alxadiidi sheekada ama hadalka runta ah wa adaa'i alamaanati amaanada gudashadeeda wa silati araximi tolka xiriirintiisa wa xusni aljiwaari deriska wanaajintiisa wa kafun inaan ka kafano oon ka istaagnoon ka reebtoonaano can ilmaxaarimi waxyaabaha xaaraamta oo dhan iyo waxaqni dimaa wa xaqni dimaa'i dhiigaga oo la ilaaliyo wanahaana wuxuu naga reebay can ilfawaaxishi waxyaabaha fawaaxishta ah wax walboo foolxunoo la sameeya la dhahaa diintan aan ammaanin wa qowli zuuri markhaati beenaala iyo hadal been ah waakli maali lyatiim buu naga reebay xoolaha agoonta cunitaankeeda iyo waqadfi in la caayo almuxsanaati gabdhaha muxsanaadkaee mu'minaadka ah in la qadfo wax laga sheegana wuu naga reebay wa amaranaa wuxuu kaloona amray an nacbud allaha inaan ilaahay caabudna waxdahu keligii walaa nushrika bihi aanana u shariig yeelin ilaahay shay-an waxba wa an nuqiima asalaa inaan salaada oogno wanu'tiya zakaa zakada aan bixino wanasuuma ramadaana ramadaankana aan soomno aad buu ula hadlay fasadaqnaahu waaba rumaynayba fasadaqnaahu waa tasdiiqinay wa aamanaa bihi waana rumaynay watabacnaahu waan raacnay nebiga calaa maa jaaa bihi wixii uu noola yimid min cindi اllaah alla agtiisa wuxuu nooga keenay ayaan raacnay faxallalnaa waan xalaalaynay maa axalla lanaa wuxuu noo xalaaleeyey waxaramnaa waan xaaraamtinimaynoo waan ka tagnay maa xarama calaynaa wuxuu korkeenna ka xaaraamtinimeeyey famaa kaana ma aysan ahaanin min qowminaa qoomkeenna ayuha almeliku boqorkaanow ilaa an cadow ilaa an ilaa an adow inay noqdeen maahane ama ilaa an cadow inay ku soo xadgudbeen maahane calaynaa korkeena facadabuuna wayna cadaabeen ashadda alcadaabi cadaabkan ugu daran liyaftinuunanaa say nooga fidnayaanay nooga hor istaagaan can diininaa diinkeena saasay nagu sameeyeen wayarudduuna ay noogu celiyaan ilaa cibaadati alawhaani dhagxaantii asnaamtii caabuditaankeeda falamaa dalamuuna markayna dulmiyeen boqorow waqaharuuna ayna qahraynayna dhibeen wadayaquuna calayna ayna ciriiri geliyeen waxaalu ay kala dhex galeen baynanaa annagii wa bayna diininaa diinkeenna baynkooda kharajnaa waxaan soo aadnay ilaa bilaadika bilaadkaaga dhulkaagaan soo aadnay buu dhahay waxaana keenay marka hore saawaay wakhtarnaaka waan kaa dooranay calaa man siwaaka waxa adi kaa soo haray waragibnaa waxaan jeclaysanay fii jiwaarika la derisnimadaada ayaan jeclaysanay derisnimadaada waraxabuunaa allaa nadlim ama warajawnaa warajawnaa waxaan rajaynaynaa allaa nudlama inaana ku dulminin cindaka agtaada aday ku jirtaa marka boqoro wixii hadal ah waakaasaa waa kuu dhiibay sababtaasaana keentay raggana dhibkaasay nagu haayeen adaan kaa soo dooranay waxa adduunka joogaa waragabanaa waxaan jeclaysanay fii jiwaarika warajawnaa waxaan rajaynaynaa boqorow allaa nudlama inaanan nala ku dulminin cindika agtaada ama noo dhiib ama na garaac ama na dhaaf aday ku jirtaa macnaha jacfar waa hadlay waayo nin aad iyo aad u khudba macaan buu ahaa qaalat umu salama waxay tihi faltafata annajaashiyu najaashi wuxuu egay ilaa jacfar bn abi aalib wa qaala wuxuu yidhi hal macaka shay war wax micigaaga ma yahay oo mimaa jaaa bihi wixii uu la yimid ah nebiyukum nebigiina can illaah alla xaggiisa wax nebigiina uu idiin keenay oo xujo ahoo aayad ahoo qur'aan ah ma jiraa qaala nacam haabuu dhahay najaashi qaala wuxuu dhahay dhe jacfar qaala najaashi wuxuu yidhi faqara'hu calaya igu akri waayahe ii sheeg waxa nebigiina keenay faqara'a calayhi kaaf haya cayn saad dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya suuratu maryam waay waa munaasab waxay munaasab u tahay waa nasaara ayaga ciisay si fiican uga hadlaysaa suuradda tiibuu soo qaatay markaa kaafhaa yaa cayn shantaba ilahay baa yaqaana muraadka ula jeedo kaaf iyo ha iyo cayn iyo saad waa xuruufaha munqaica dikru raxmati rabbika haadihi midani dikru raxmati rabbika rabbiga naxariistiisa xuskeedii waaye cabdahu addoonkiisii uu u naxariistay zakariya zakariya ahaa id wakti naada uu dhawaaqay zakariya rabbahu rabbigii nidaa'an dhawaaq iyo baryo khafiyan qarsoodi ah qofna uma jeedin keligii buu ilahay baryay subxaana watacaala khafiga waxaa suuragal ah sad dhexe ay dadku jiijiifteen oo la hurdaayo yuu ilaahay usoo kacay subxaana watacaala nidaa'an khafiya qaala wuxuu dhahay rabbi rabbiyow innii anigu wahna alcadmu laf ayaa dibacday oo minii xaggayga ah washtacala alra'su madaxaygiina waa ololay shayban ciro daraaddeed walam akun mana ahayn biducaa'ika baryahaaga rabbii rabbiyo aan ku baryi jiray shaqiyan mid ku hooga weligay waxaan kaa barya waa kaa heli jira buula jeedaa rabbiyo dan kalaan leeyahay wuxuu rabaa owlaad in la siiyo markaa wuxuu rabaa in owlaad la siiyo xilligaana waxay ahayd xilli uu zakariye uu korinayay maryama oo nebi ciise hooyadii ahayd asagaa dhaqaalaynaayay mixraab ayuu geliyey kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqan mar kastuu furuu mixraabka u galo cuntaa meesha taaltaalba gabar yaro hadda la dhalay waay yaa keenay lama yaqaano kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqan waa yaabay qaalat wuxuu ku yidhi maryama annee laki haada xagee kaaga yimaadeen war ku siiye cuntadan waa yariis haddaa la dhalay anaa laki haada anaa laki haada qaalat huwa min cindi illaah waa yaraan hadal ma gaari ilaahay agtiisay tiri ina allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaab isla markaa zakariya asagoo naagtiisuna ay gabowday caqiimna ay tahay ma dhasho asagana uusan owlaad haysanin wuxuu isla markii istusiyey gabadhan yariista ah ee shabaqan imxraabkan ku jirta allaha cunto meesha u soo dhigay inaysan ku cusnayn inuu owlaad siiyo taasuu isla markii fahmay markii tihi ina allaha yarsuqu man yashaau bikayri xisaab hunaalika dacaa zakariya rabbah isla markii buu duca bilaabay marka isla markii micraabka intuu galay hunaalika dacaa zakariya rabba qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu ducaa ilah ilmo ayiba isii buu dhahay marka ilaahu owlaad طayibiin ahoo saalixiin oo baariyaal ah isii duriya waa in طayibo aad ku dartaa wiilii caani gabadhi caana aroosiga loogu duceeya soo maa wiilkiina yimid caanihiina way yimideen laakiin caasiyaal bay noqdeen waa dhibaato waa bishardi inaad dhahdo ilaahu owlaad طayiba isii owlaad nadiif ahoo diinta ku cawalfashoo baariyaal ah meeqa waalidoo la garaacay maanta say owlaad owlaad u dhahayeen hooyadii sagaal bilood iyo sug waday intaa foolatay dhibkii mashaakil ka samaysay yaa loo dilayaa haddii wuxuu u baahan yahay ay siin weyso marka duriya ayiba waa shay muhiima walaalayaal ilaahu duriya ayiba isii inaka samiicu ducaa fanaadathu lmalaa'ika isla markii jawaab baa u timid malaa'igtaa usoo naadisay muxuu samaynaya markii malaigta usoo naadinaysay wahuwa huwa qaa'imun yusalii fi mixraab mixraabkuu ku jira waa tukanayo walaalayaa mixraabkuu ku jiraa ilaahayuu baryaya subxaana wa tacaala saasaa loo bahay owlaad haddii la waayo dakhtarka anagoo toogan iyo sicroole agtiisa anagoo joogna iyo naagtii musibiyaanka gubaysa agteeda anagoo taaga ilahay toognaa soo maaha asaga muxuu ilaahay ku toogay fanaadathu اlmalaa'ika wahuwa qaa'imu yusalii fi lmixraab ana allaha yubashiruka biyaxya yaxyaa loo soo bishaareey aayaddaasuu markaa akriyey macnaha walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya xataa atama ilaa uu dhammaystiray sadran waxoogaa oo min asuura suuradda markaa ka mid a faqaalad waxay tiri musalama fabaka anajaashiyu najaashi waaba ooyeyba waa ooyey najaashi fabakaa waa ooyey annajaashiyu najaashi xataa xataa intii akhdalat ay qoyday lixyatahu garkiisa bidumuuci ilinta ilaa idintii i ka soo baxday garkiisii ay qoyday wa bakaa waxaa kaloo ooyey asaaqifatuhu hoos joogayaashiisii waa culimmadiisii xataa ballaluu ilaa ay qoyday ilintoodiina kutubahum kutubihii ay wateen say u oynaayeen yaabuu kutubihii qoyey limaa samicuuhu wixii ay maqleen oo min kalaami illaahi ilaahay kalaamkiisa ah ilahay hadalkiisa cajiib buu leeyahay allaahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabihan maaniya takshaciru minhu juluud اladiina yakshawna rabbahum waxaa ruxda buu dhahay ilaah marka la akrinaayo dadka ilaahay ka cabsanaya maqaarkooda ma istaagnaan karaan waa dhaqaaqayaan yakshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri اllah qalbigii maqaarkaba waa jirca markaa kadib markaasaa aayad markay maqlaan way istaagayaan aayad markay maqlaan way oynayaan aayad markay maqlaan way ku dhaqmayaan waxay ku socdeen aayad marka loo sheega way ka istaagayaan macnaha saasaa lagu yaqaanaa saasaa markaa lagu yaqaanaa kutubahoodii dhan baa qoyey limaa samicuuhu wixii ay maqleen dartii oo min kalaam illaah waa hunaa meeshaabaa qaala lanaa wuxuu noo yidhi annajaashiyo najaashi inna haadaa midkaan aladii jaa'a bikum uu idinla yimid ama uu idiin keenay nebiyukum nebigiina iyo waladii kii jaa'a bihi uu la yimid ciisaa nebi ciise laa yukhriju min mishkaatin waaxidatin hal meel bay ka soo baxeen mishkaat mishkaadka waa daaqadda waa dariishadda oo aan gadaal ka furnayn ee gadaalna ka xihan faynuusta iyo waxyaabaha la saaro nuurka meeshuu ka soo baxa macnaha hal mishkaad iyo hal nuur meel ka soo baxay waaye uma اltafata wuxuu eegay najaashi ilaa camr iyo wa saaxibihi wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi inطaliqaa warbax iga taga buu yidhi ka kaca hortayda istaaga falaa wallaahi baan ku dhaartay la usalimuhum ilaykuma abadan weliga idin dhiibi maayeen maraggaanaa la dhiibaa buu yidhi baxa ka taga meesha waa buriyey inaliqaa baxa buu yidhi ka taga falaa wallaahi laa usalimuhum ilaykuma abadan qaalat umu salama waxay tihi falamaa kharajnaa faraxsan yihiin markaan ka soo baxnay min cindi najaashi tawacadnaa waxaa noo hanjabay camr ibnu caas camr ibnu caas haddana weli ma ka harin wuxuu nagu sameeyey hanjabaad iyo goodi wa qaala lisaaxibihi saaxiibkiisaa wuxuu ku yidhi wallaahi aatiyanna allan ku dhaartee waan u tegi doonaa almelika boqorka qadan berito berya u noqonaa buu dhahay haddana wala'adkuranna lahu waxaan u sheegayaa min amrihim amarkooda maa shay yamla'u ka buuxiya sadrahu laabtiisa kaydan xanaaq minhu ayaga loo xanaaqo wayashxanu buuxiya shaxniya macnaha oo buuxiya fu'aadahu laabtiisa kurhan nacayb lahum ayagoo soo maanta ma jeclaanin arrin kalen u sheegi doonaa buu yidhi uu naci doono laabtiisa dhanba nacayb ku abuurmi doontaa wala axmilannahu waxaan ku xambaari doonaa waa boqorkee calaa an yasta'silahum inuu fujiyo min juduurihim salkooda salkooda wax fujiya oo kalifo in la jirid gooyo ayagoo dhan ayaan foqorka u sheegi doonaa faqaala lahu cabdullahi bnu abi rabiica camr ibn cas waa kii hore maaha cabdullahi ibnu rabiica wuxuu ku yidhi laa tafcal ya camro ha samaynin ilaan dadku way kala fiican yihiin in dadku ay jaahiliin yihiin waa dhici kartaa laba tug intay ku qabsadaan midna rabo inuu iska dha iska dha maskiinka inuu ku dhaho marka way kala sharaf badan yihiin oo dadku ilaahay subxaana wa tacaala in xunaag lagu wada jiro xumaanna lagu wada jiro yaysan dadku isku mid ahayn ninkii kalaa yihi war iska dhaaf laa tafcal yaa camar fa fainahum ayagu min dawi qurbaanina waa waa qaraabadeennii waaye waa dad qarbaan u saaxiib ahoo qurabaa-inaa waaye wain kaanuu haba ahaadaana qad khaalafuuna kuwana khilaafaye naga daa buu yidhi iska daa walaalo fa faqaala camar wuxuu yidhi dac canka haadaa ka baxadi baddaa idhaan ku yidhi ana aqaane wallaahi laakbirannahu laakbiranna waxaan u sheegi doonaa bimaa yuzalzilu aqdaamahum wax lugahooda ruxruxa wax cabsi geliya oo lugahooda giriiriya ayaan dhihi doonaa boqorka wallaahi laaqolanna waan ohan oon ohan lahu asaga innahum yazcamuuna kuwan aad soo dhowaysatay waxay sheeganayaan anna ciisa bnu maryama cabdun ciise inuu addoon yahay haashaas haddaan ka taabtay najaashi ma oo bas waayagoo dhan waa la dabagedinayaa taasaan dhahayaa buu yidhi falamaa goortii kaana alqaddu beri la gaahay subaxii markii la gaahay dakala camr wuxuu u soo galay cala najaashi wa qaala lahu wuxuu ku yidhi ayuha almeliku boqorow inna haaulaa'i kuwani aladiina kuwaasoo aawaytum aad soo dhowaysay wa xamaytum aad ilaalisay yaquuluuna waxay odhanayaan fii ciisa bnu maryam qowlan cadiiman wax weyn bay ka leeyihiin raggaasaad soo dhowaysatay ka waran raggaasaad leedahay ii imaada anaa idin xamayeynaaye qowl cadiima bay dhahayaan fa ursila ilayhim adeeg baa loo diray haddana hadda hala soo wacaal dhahay qubi fa ursila waa loo diray ilayhim xaggooda ama fa ursil dheh dir ayuu yidhi ilayhim xaggooda asaa wata adalkii wasalhum weydii camaa yaquuluuna fiihi waxay ka odhanayaan animaba kuu sheegaaye adiga ayaga weydii qaalat umu salama waxay tihi falamaa carafnaa daalika arrintaa markaan aqoonsanay nazala binaa waxaa nagu soo degay min alhammi waalgammi murug iyo tiraayo maa lam natacarad limilihi qad hadda ka hor taasoo kale aanna soo marin maa shay lam natacarad aanna soo marin oo noo soo banbixin limilihi taasoo kale qadun weli wa qaala bacdunaa libacdin qaarkeen baa qaarka kale waxay ku yidhahdeen maada maada taquuluuna maxaad ka odhanaysaan fii ciisa bni maryam idaa sa'alakum hadduu idin weydiiyo canhu xaggiisa almeliku boqorka waa talo kale haddana war maxaan dhahnaa been iska sheegnaa ilaha dhale ma dhahnaa kan ma dhahnaa maxaan dhahnaa macnaha waa la tashaday faqulnaa waxaanu nidhi wallaahi baan ku dhaaranaya laa naquulu odhan mayna fiihi ciise ilaa maa qaala allah wixii ilaah ka yidhi maana subxaana wa tacaala walaa nkrج kana bixin mayna min mri amarkiisa qayda anmil anmil wa la eg anmil waxay ula jeedaan waa farta foodeeda wax lamid ah intuu ilaahay sheegay ka saari mayno camaa jaaءanaa bihi wuxuu noo keenu noola yimid nebiyana nebigeena walaakin eh, walyakun ha ahaado bisababi daalika arrintaa sababteeda maa yakun wii ahaanaay wixii dhacay ha dhaco macnaha sida ilaahay wuxuu dhahay waxaan ahayn anagu ka dhihi mayno uma tafaqnaa waxaan ku waafaqnay haddana calaa an yatawalla kalaam hadalka inaan u tala saarano u dhiibana canaa xaggeenna jacfar ibn abi aalib aydan ila asaa ku fiicane halay waad u jeedda suu si fiican ula hadlay falamaa dacaanaa markuu noo yeeray annajaashiyu dakhalnaa calayhi waan u galnay fawajadnaa cindahu abtiisa waxaan ka helnay baqaariqatahu hoos joogayaashiisii calىa hay-ati alatii ra'aynaahum calayha min qabl hay-adii aan hore ugu aragnay waa dharkii cagaarnaa iyo kutubihii la fidiyey iyo iyo qalanisadii koofidii bay wataan wa wajadnaa waxaan kaloo helnay cindahu agtiisa camr ibni caasiyo saaxibuhu waa labadii oday falamaa sirnaa markaan soo gaarnay oo aan ahaanay bayna yadii hortiisa baadaranaa wuu nala soo degdegay najaashi biqowlihi maadaa taquuluuna fii ciisa bni maryam ciise ibn maryam maxaad kadhihi lahaydeen kaalaya saasuu la yidhi faqaala qaala lahu jacfar jacfar baa hadlay ibn abi aalib inamaa naquulu waxaan odhanaynaa fiihi ciise maa jaءa bihi nabiyunaa wuxuu nebigeenna noo keenay sal اla alيه wasalam wixii nebiga noo sheegaan dhehenaa u yidhi bs faqaala najaashi wama ladii yaquulu fiih waa maxay wuxuu nebigiina idinkaga keeno idinka dhahay faajaaba jacfar jacfar baa jawaabay yaquulu canhu asagoo ciise ka dhahaya innahu ciise cabdullah waa adoon alleh warasuul waa rasuulkiisii wa ruuxuhu waa ruuxdiisii wa kelimatuhu kelimadiisii allatii taasoo alqaahaa uu ku tuuray ilaa maryama alcadaraa gabadhii cadirada ahayd albatuula ee xumaanta ka go'day maryamadba tuula ka go'day xumaanta waa wixii uu ku turay kun baa ilaahay ku qalqay famaa in samica maba maqlinba annajaashiya qowla jacfar xataa daraba ilaa uu ku dhuftay biyadihi gacantiisa alarda dhulka isla markii dhulku gacanta ku dhuftay wa qaala wuxuu yidhi wallaahi maa kharaja kama bixin kamana saarin ciise bnu maryam camaa jaa'a bihi nebiyukum wixii nebigiina idiin keenay miqdaara shacra tin wax la eg macnaha waa isku mid nebigiina wuxuu sheegay iyo ciise wuxuu sheegay waa isku mid buu yihi asagiiaba raacayba oo rumeeyey fatanakharat albaaariqa way guuxeen marka nimankii culimmada ahaa qoosay ka hadleen wamaa buuq buuq bay kiciyeen min xawli najaashi istinkaaran ayagoo istinkaarayo diidaya limaa samicuu minhu wixii ay ka maqleen faqaala wuxuu yidhi wain nakhartum buuqa haddaad doontaan waxaad doontaan sameeya buu yidhi uma اltafata wuu eegay wa qaala wuxuu yidhi idhabuu baxa faantum aaminuuna aaminiin baa tihiine meeshaas mara buu dhahay dhulkayga meeshaad doontaanka dega man sadakum qofkii idin caaya harima canshuura laga qaadaa buu dhahay iska daa wax kale waa la ganaaxayaa harima harin baa la samaynayaa mansabakum man sabakum harima qofkii idin caaya dhib baa la gaarsiin waman tacarada lakum ninkii idinsoo obanbaxa amase dhib idin gaarsiiyana cuuqiba waa la ciqaabaa tallaabaa laga qaadaa wallaahi baan ku dhaartay maa uxibu ma jecli an yakuuna lii inay ii ahaato jabalun min dahab buur dahab ah wa an yusaaba in dhib la gaarsiiyo axadun minkum wa an yusaaba in la asiibo axadun minkum bisuu qof idinka idinka mid ah in dhib la gaarsiiyo iyo in jabal uxuda lagu siinaa lay dhaho oo dahab ah jabal dahab ah ma jecli waxaa iiga dhib badan inaan dhib idinka laydin gaarsiinin uma kabacdi nadara wuxuu fiiri ilaa camar iyo wa saaxibihi wa qaala wuxuu ku yidhi rudduu u celiya calىa haadayni rajuli labadaa nin hadaayaahumaa hadiyooyinkooda u celiya falaa xaajata lii wax dan ah oo aan ka leeyahay ma siiya waxay ii keeneen maqaar iyo waxba marka wadeen iyo zabiib iyo wax maka laga helo kulli u celiya buu yidhi dembiil ugu shuba wax xaaje ah io dan oo aan ka leeyahay markaa ma laha qisadaa jacfar bin abi aalib eegeed bay u dheer tahay waktigana waa nagu ciriiri marka habeen dambaan u dhamaystiranaa haddii ilaha idmo subxaana watacaala balse caawa meesha ha inoo joogto alla xaq aan qaba inu xaqna waafajiyo daacadiisa iyo diintiisana nagu sugo wabilahi tawfiiq allah subxaana watacaala